alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin w sala allahu calaa muxammadin wacalaa aali muxammed alqaacidatu althaaminatu waalcishruun qaacidada siddeed iyo labaatanaad oo ka mida alqawaacid waalusuul jaamica ayuu halkanna sheekhu kaga hadlaya yaquumu albadalu maqaama almubdeli waa istaagayaa beddelku ka laga beddelay maqaamkiisa ayuu istaagaya walaakin laa yusaaru ilayhi ila ida tacadara alaslu ha yeeshee beddelka xaggiisa loo kici maayo oo laguma beddelanaayo inuu asalku suuro geli waayo mooyaane yacnii beddelkii lalama imanaayo ee mubdelu minhuga waa in lala yimaaddaa xaaje keensatay ama wax kallifay haddaynay jirin oo mubdelu minhuga loo isticmaali kari waayaa aynay jirin waa inuu mubdelu minhugii lala yimaaddaa laakiin marka mubdelu minhugu suuro geli waayo beddelka xaggiisaa loo kacayaa walaakin laa yusaaru ilayhi ha yeeshee lama noqonayo oo looma kacayo xagga beddelka ilaa idaa tacadara alaslu asalku inuu suuro geli waayo mooyaane oo mubdelu minhugu uu noqdo midaan la samayn karin oo sidaa noqdo mooyaane beddelka lala iman maayo qaacidadu halkan sheikhu ku sheegayaa waxay ku saabsan tahay beddel iyo mubdelu minhu haddii markaa shareecadu shay beddel u yeesho oo waxbaa la waajibiyey masalan waxaa la waajibiyey waxa uu leeyahay beddel wixii la waajibiyey markuu suuro geli waayo beddelkii shareecadu ku beddeshay baa lala imanayaa kii laga beddelaayey maqaamkiina waa istaagayaa wixii kaasi uu qaban jiray ama keensan jiray ama lagu bannaysan jirayna waa lagu bannaysanaya tusaalaheedu waxay tahay tahaarada salaadda loo tahaaro qaato alxadasu alakbar waxaa ka waajiba maydh alxadasu alasqarna waxaa ka waajibaya weyso haddaba biyuhu uu ku maydhan lahaa ama ku weysaysan lahaa ruuxu hadduu waayo oo uu doono raadiyo oo biyaha uu waayo waxa uu isticmaalayaa wax lagu beddelo shareecadu ku beddeshay oo ah tayamum ama gegebays qaala allahu tacaala falam tajiduu maa'an fatayamamuu saciidan tayiban famsaxuu biwujuuhikum wa waxay culammadu yidhahdeen falam tajiduu waxaa laga qaadanayaa talab inuu waajib yahay oo waa in biyaha la raadiyaa laakiin isagaan isku taxallujinoo biyihiiba doonin inuu yidhaahdo biyo ma helin yacnii biyuhu iyagoo soconaya ima iman ama iyagoo la sida layma keenin ta noocaase sax noqon mayso waa inuu isagu raadiyaa ou biyihii doonaa biyihii markuu doon doono hadday noqoto haalibu danni inaanu biyo helaynin markaasaa gegebaysigu mashruuc noqonaya fatayamamuu saciidan tayiban famsaxuu biwujuuhikum wa aydiikum waxaa la mida biyihii waaba joogaanoo waa la hayaa ha yeeshee ruuxu cudurdaar baan u isticmaali karin darar ayaa ka imanaya biyaha hadduu isticmaalo xanuun baa ku siyaadaya amaba talaf baa ka iman kara xaalka noocaasoo kaleoo aanu isticmaali karin oo haalibu danni ay tahay in dhibaata ka imanayso waxaa u bannaan biyihii haba oo ha lahayee in beddelka loo guuro ayaa mashruuca waxa mashruuca in beddelka loo guuro ayaa mashruuca walow biyihii haba joogaanbe waayo culammadu qaacid ahaan waxay yidhahdaan almacduumu sharcan kaalmacduumi xisan shayga sharcan loo waayey wuxuu ka dhigan yahay sidii xisi ahaani loo waayo kaluu ka dhiganyay sharci ahaan biyaha isticmaalkoodiina hadda waa waayo wuxuu ku waayey waxaa ka imanaya dhibaato badan waynu garan karnaa ninkii saxaabiga ahaa ee ciidanka sariyada ah la socday ee dabeedna nabarku madaxa kaga dhacay waa dhaawacmay nabar weyn baa madaxa kaga dhacay dhakadaa dalooshantay lafihii laftooduna markaysaga waxaan meesha waa burbureen ninkii waa ixtilaamay maydhii janaabadaa ku waajibtay saxaabadii la socotay ayuu weydiiye uu ku yidhi war wax rukhsaa may haysaan oo aan kaga baaqdo markaasay waxay yidhaahdeen maya ee maydho wuu maydhay markuu maydhay biyihii waxay galeen meeshii dalooshay ee madaxa ama dhakada ayay biyihii ka galeen maskaxda inay gaadheen ninkiina waa dhintay nebigu sala allahu calayhi wasalam waxauu yidhi qataluuhu qatalahum allah hallaa sa'aluu idaa lam yaclamuu inamaa shifaa'u lciyi su'aalu may weyddiiyaan haddaynay garanayn cid garanaysa may su'aalaan garasho waaga aan shay la garanayn dawadiisu waa su'aal weeye cidda garanaysa la weydiiyo fas'aluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun waatuu ilahay yidhi xadiiska nebigu sala allahu aleyh wasalam kuma soo qaadan aayadda ee min baabi tawdiix baynu aayadda u sheegayna markaasuu nebigu sheegay sala allahu aleyh wasalam inuu ku fillaa inuu tayammum la yimaado gegebaysto markaa ninkaasi biyihii waa hayey oo biyola'aanima hayn ha yeeshee dhibaato aan u isticmaali karin biyihii ayaa meesha taallay dhibaatadaasina waxay tahay waa in darar ka imanaayo iyo mafsado iyo dhibaato weyn inay ka imanayso isticmaalka biyaha la isticmaale uu maydho oo jidhka wada gaadhsiiye biyahaasna oo madaxana caadi u maydho ficlanna waa ka timi marka biyo waa hayey laakiin wax aan biyihii loo isticmaali karin baa meeshii taallay mar hadday sidaas yada a tahay waxay ka dhigantahy sidii biyahaas inaan lahayn oo kale ay ka dhigantay waa almacduumu sharcan kaalmacduumi xisan waa qaacidaday culammadu sheegaan waxaa la mid mida ruuxii xanuun baaba haya xanuunka caynkaasana hadduu biyo isticmaalo wuu ku kordhayaa ama bogsadkiisaa dib dhacaya ama xanuunka laftiisaaba ziyaadaya markaa lafteedana biyihii inuu isticmaalo wuxuu uga baaqday cudurdaar ama xilligaaba aad u qabo oo baraf aad u daran baa jira xilligii salaaduna waa cidhiidhi oo ama wuxuu ku diirsadaba ma haysto ama hadduu is yidhaahdo diirso waanu kaba gaadhsiinaynba haalibu dannina waxay tahay inay dhibi ka imanayso hadduu markaa biyaha sidaa ugu maydho waxyaalaha la yidhaahdo darar buu ruuxu ka baqayaa oo uga baaqanayaa inuu shaygaa isticmaalo ama la yimaado baqashada markaa ka baajinaysaa ma aha mutlaqulkhawf baqasho oo dhan oo darar ka baqa maaha laakiin taa xukunku ku xidhan yahay waa mid khalabatu danni ku dhisan oo loo badinayaa danniga haalibka in dhibaatadaasi ka imanayso inay dhibtu ka timaadiyo inaynay ka iman waxa haalibu danniya inay ka imanayso danniga majhuuratigiinu saa u dhacay markay caynkaa tahay bay cudurdaar noqonaysa laakiin khalabatu danni haddaynay sidaas xaasil u ahayn oo danniga haalibka ah iyo siduu u badinayo boqolkiiba lixdan ama toddobaatan ama boqolkiiba siddeetan aynay sidaas ahayn ee uu is waa isla eg tahay ama uu is yidhahdo waxa weeye boqolkiiba markaa waxa weeye shan iyo afartan dhib waa ka imanaya cudurdaar ma noqonayso waayo khalabatu dannigi ma taal dadka qaar waxay isku qaldaan yacni mutlaqulkhawf iyo khawf ku dhisan khalabatu danni khawfka ku dhisan khalabatu danniga axkaamtu ku xidhanta laakiin mutlaqulkhawfka kuma xidhno inay dhib iga timaadaa laga yaabaa aan danni haalibi la soconnin waxba baajin mayso marka xaalka caynkaas ah ee aanu dararkaa u isticmaali karin oo xubin buu isleeyahay waxbay ku noqonaysaa talaf baa ka imanaaya ama wadnahaaba iskaa taagaya ama xanuun aad qabtaa kugu siyaadaya ama bogsadkiisa oo xanuunkaa laga bogsanaayo ayaaba dib dhacayso waa kugu raagaya danni khaaliban saa waa ku hayaa yacni ma maydhanayo oo janaabadii kama maydhanayo waa gegebaysanaya gegebo ayuu la imanayaa ama boodhaysi siday dadka qaar ka cabbiraan waayahay fa aqaama atayamuma cinda alcadami lilmaa'i aw cinda adarari biisticmaalihi maqaama almaa'i ilaahay wuxuu joojiyey gegebaysiga marka biyaha la waayo ama marka dhibi ka imanayso isticmaalka biyaha la isticmaalayo meeshii biyaha ayaa gegebaysiga sharcigu joojiyey fadalla calaa annahu yustabaaxu bihi maa yustabaaxu bilmaa'i min alcibaadaati wahayriha arrinkaasi markaa wuxuu ku tusiiyey in lagu bannaysanayo tayamumkiiyo gegabada wixii biyo lagu bannaysto oo cibaadooyinka ka mida iyo kayrkoodba in markaa lagu bannaysanayo gegebaysiga wa annahu yaquumu maqaamahu fii kulli shayin iyo inuu wax walba gegebaysigaasi uu markaa istaagayo oo ku sugnaanayo meeshii shayga uu beddelka ka yahay ku sugnaan wa fii bacdi daalika khilaafun yacnii arrinkaa wax ka mida waxaa ku jira khilaaf ay ahlucilmigu isku khilaafsan yihiin oo bacduulculamaa baa waxay leeyihiin maqaamalmubdali ma istaagayo fii kulli shayin ee ashyaada qaar buu istaagayaa saas aawadeed waxay kala farqiyeen tayammunka iyo gegabadu waxay ku jabayso iyo waxa markaa weysadu ku jabayso ama bicibaara ukhra waxay culammada qaar kala farqiyeen waxa markaa tahaarada lagu bannaysanayo asliga ah altahaara alasliya iyo waxa tahaarada bedeliga ah lagu bannaysanayo oo gegabaysiga ah. oo waxay yidhaahdeen tahaarada asliga ah intuu doonoo faralla'abuu ku tukan karaa laakiin tahaarada bedeliga ah waa tayammumka iyo gegabada weeyaane wuxuu ku tukan karaa hal salaad oo faral ah sunnayaalna wuxuu doonu ku tukan karaa laakiin xagga faralka marka laga eego hal salaad quru ku tukan karaa waana sida shaaficiyadu markaa ku tagtay marka wixii lagu bannaysanayey waxay kala farqiyeen bacdu ahlicilmi waxaa laga beddelay oo mubdalu minhuga ah waa tahaaradii asliyada ahayde iyo waxa lagu beddelay oo markaa tayammumka waa tahaarada bedeliyada ah waxay kala farqiyeen masaa'isha qaar bay ku kala farqiyeen oo yidhaahdeen tan waa lagu bannaysanaya tan waxaay waxaa laguma bannaysanaya oo waa kuwaa yidhi hal salaad qura oo faralaa lagu tukan karaa gegebada sunnayaalse intuu doono ku tukan karaa amaa weysada intuu doonoo farala buu ku tukan karaa laakiin calaa kulli xaal culammada qaar sidaa ha u kala farqiyeen culammada qaarkood sidaa haw kala farqiyeene mas'aladaa nas kala farqinaya ma jiro waxayse u cuskadeen farqinta la kala farqinaayo laba shay kow waxay u cuskadeen salaad kasta waxa waajibay yidhaaheen biyo inuu raadiyo oo falam tajiduu soo kamaynaan qaadan dalab inuu saaran yahay biyaha uu raadinayo doonayo dee salaaddii hore markuu tukaday ta labaad waa inuu baadhitaankii sameeyaa marka uu ka quusto markaana waxaa imanaysa fatayammamu amarkii baa u yaalaa amarkanna bacda talab buu dhacayaa taa waa ka deliishadeen asarka saxaabiga laga soo wariyeyna waa ka deliishadeenoo waxay yidhaahdeen saxaabadii rasuulka saxaabi ka mid ah saa fatwooday laakiin calaa kulli xaal sida saxiixahi waxay noqonaysaa in asaalatanba hadduu garanaayo inaan waxba soo kordhin biyana aanu helaynin wuxuu iska ogsoon yahay inaan waxba jirin in la yidhaahdo talab haddana samee cabas bay iska noqonaysa waxaaba dhici karta wakhtiyada qaarkood salaadaha waaba jamcinaya isku xilli buu tukanaya oo ninkii waaba musaafir amaba waa mariid garanayba markaysagaa kan aad tidhaahdeen isagu markaa biyihii waa waaye ila tayamumka meel baa wada mariseene kan biyihii haysta laakiin darar haaliba oo haalibu danni ku dhisan inuu ka dhalanaayo u isticmaali kari waayey maxaa isagana u tidhaahdeen faral labaad kuma tukan karo almuhim hadduu ruuxu garanaayo in biyo u soo kordhay aynay jirin gaalibu dannina ay tahay inaanu biyo helaynin dalabkaa uu biyaha raadinayee doonaya cabas buu iska noqonayaa waxaanu noqonayaa inuu marka waxa weeye aanu waxba isagaan raadin iska sameeyo waayo horu uu warka u og yahay in meeshan biyo ayna jirin amaba waa jiraane waanu isticmaali karin saas aawadeed daliil u diidayaa mar haddaanu jirin inuu salaad labaad ku tukado mubdelu minhugana salaad labaad lagu tukan karaayey de yadana waa in saas oo kale loogu tukan karaa tayamumkina masaa'isha kale baabkan soo gelaysa waxaa ka mid ah udxiyooyinka iyo hadyiga beddelaadda lagu beddelaayo wax ka khayr badan waa bannaanta beddelkaasina wuxuu istaagayaa ka lagu beddelaayo meeshiisa ayuu istaagaya oo beddelladu waa dhacaan baabkaa laftiisana waxa weeye waa ku imanayaan beddel iyo mubdelu minhu waa ka imanayaan qaacidaduna waxay ku tusinaysaa maqaamkii mubdelu minhuga inuu beddelku istaagayo waxaa la mida waqafka waqaf baa tacadulay waqafkii maslaxaddiisii waa istaagtay oo waa suurogeli weyday waa sida markaa masaajid masjid baa wuxuu noqday mahjuur waa laga haajirayoo cidiba kuma tukato waa waqaf maslaxaddiisii cadilantay oo maslaxaddii looga jeeday ee loo waqfay waxa ku yimi yacni tacadul baa ku yimi ama kharaab baa ku yimi xaalka caynkaasa culammada qaar waxay banneeyeen waqafkii lilmaslaxa waa loo iibin karaa wax ka khayr badan marka lagu beddelayo meeshu waxay noqotay meel aan cidina ku tukanayn masjidkii laa yusallii fiiha axad cidiba kuma tukato kharaab buu noqday masjidkii in la raroo la yidhaahdo war halkaasaa u maslaxo badan masjidkee masjidka inaynu rarro waynu halkaa u guurinno oo u rarnaa saw kama maslaxo badna dadkii dhisayna ajarkase ugama roona mise waxaa la odhanayaa mar hadday masjid tahay masjidkeeda ha iska ahaato ama cidi ha ku tukato ama yayna ku tukan culammadu taa madaahibtu waa isku khilaafeen laba qowl baana ka jira bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen masjidkii waa la rari karaa marka maslaxaddiisii bisharti ay tacaddusho ay suuro geli weydo waa waqaf kharaabay ama waa waqaf maslaxadiisii marka waxa weeye ay markaa suuro geli weydo tacadushay cadilantay marka in la yidhaahdo war masjidkan aan iibinoo dhul ahaan u iibinno nin guri ha ka dhigto lacagta laynaga siiyo masjid halkaa dadku ay deggan yihiin aan kaga samayno madaahibta qaarkood waxay leeyihiin lama iibin karo ama ha cadilanto ama yeena caddilaan cidii ha ku tukato ama yeena ku tukan oo boqcad mar masjid noqotay weligeedba xukum ahaa masjidkaasay noqonaysa waxay kaga guuri kartaana marnaba ma jirto iibinta la iibin karaana waxay ku dhisan tahay dee in waxa weeye cidi mulkin karto ila cidda laga iibiyey hadhow waxay ka dhiganayaan waxa iyagu maslaxaddooda u gartaan inay ka dhigtaan culammada qaar waxay ka eegeen macnaha ayay ka eegeen ahlucilmiga qaarkood baana ku tegayoo qowlka noocaasa qaba shaykhulislaam ibnu taymiya wa hayruhuna waa u gargaarin oo waxay yidhahdeen waqafkaasi markuu kharaabo maslaxadiisu tacadusho waa la iibin karaa waana la naqlin karaa waayo waa in macnaha laga eegaa almacna almaqsuud waa maxay ma inuu qalfoofkiiyo muuqaalkuu saa isaga dhisnaadaaba ou taagnaado mise wixii loo dhisay in lagu qabanaayo oo lagu intifaacayo oo wixii loo dhisay lagu qabanaayo labada waa iyama waxaa loo jeedaa ta loo jeeda waa ta dambe mar hadday taa dambe tahay ta loo jeedo yacni meeshii laga heli karaba dee waa in tii markaa lagu camalfalaa iyada la xaq siiya ciddii masjidkan samaysay ama waqafkan samaysayna waxaa u aslaxa una ajaroon yacni meel lagu intifaacayo oo lagu tukanayo in loo geeyo iyaga laftooda dembaa ugu jirta iyaga laftooda dembaa ugu jirta oo ajarku wuxuu ku xidhan yahay calaa xasabi marba dee inta markaa ku intifaacaysay ku tukanaysa mar haddii intifaacii ajarkii sidaa ugu xidhan yahay wuxuu noqonayaa sidaa aslaxa u ah in la sameeyo suuro labaad masalan waaba dhici kartaa nafci yar oo aan naf lahayn oo aan muctabar noqonayn in laguba intifaaco ha yeeshee meel kale looga baahan yahay maslaxo badan badanina ku jirto ayaa muuqata meeshaa kale in loo naqliyaa markaa lafteeda aslax bay u tahay oo dadka meeshaa joogana iyagana aslax bay u tahay ciddii waqafkan samaysayna aslax bay u tahay culammada diidaysaa waxay leeyihiin sidaa waa in masjidka laysaga daayaa yaa kuwa hadda jooga hadday ku intifaaci waayaan kuwa dambe ay dhalaan baa ku intifaaci doonaa marka ha taagnaado sidiisaasna ha ahaado mas'alo kale culammadu waa ka hadlaan oo waxay ku saabsan tahay beddelka iyo mubdelu minhuga ma la jamcin karaa ma la kulmin karaa mise lama kulmin karo bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen waa la kulmin karaa haddii xaaja keensato waa la kulmin karaa waana sida shaaficiyadu ay mareen masalan cid baad jabtay ama dhaawac baa gaadhay dhaawicii markuu gaadhay wuxuu u baahday inuu maydho oo maydh baa ku waajibtay maydhiina meelaha qaar baanu maydhi karin oo jidhka ka mid mida ah oo dhaawacan oo biyo hadduu mariyo dhibaata uga imanaysaa sida danniga qaalibka yahay malaha loo badinayaa siday tahay dhibaato ziyaada uga imanaysa mawdicaa in la maydhaa ma suuragal aha janaabadii inuu ka maydhaana waajib bay ku tahay muxuu samaynayaa ma jidhka inta kale uu maydhi karuu maydhayaa mawdican markaa aanu maydhi karinna waa u gegebaeyeysanayaa taa macnaheeduna waxay tahay tahaaradii asliyada ahayd iyo tii beddeliyada ahayd buu kulminayaa mise jidhka inta kale ayuu maydhayaa mawdicanna korkuu ka masaxayaa oo kabitaanka isagoo saaran ayuu masaxaad ku samaynaya uu korka ka masaxo dabeedna saasuu ku tukanaya oo jamci ma samaynayo mise suurad labaad buu markaa samaynayaayo marba haddaanu biyihii isticmaali karaynin oo xubnaha qaar aan u isticmaali karin tayammum baabuu u wada guuraya waa aqwaal alaasa waa saddex qowl baa mas'alada ku soo arooriyey ahlucilmigu masaladaa waa isku khilaafaan bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdaan waa in gegebaysiga iyo maydhashada ama weysada iyo gegebaysiga waa in la kulmiyaa xubin weysaabaa nabarku ka gaadhay waa cudwun min acdaa'i alwuduu'i alarbaca khaasatan weliba kuwa maydhista u baahan ee la amray in la maydho oo gacmaha iyo addimadii iyo wejiga baa nabarku kaga yaalla weysadii mawdic baa ka dhiman oo aan weysadii marka aynay gaadhay nabar baana ku yaalla waxbaana la saaray lagu ilaalinayo haddii la yidhahdo waxaan iska fuji oo maydh waxaa dhici karta meeshii dhibaato badan inay ka timaado bogsigii dib dhaco meeshii lafteeda jeermis galaan yacni markaa darar ka yimaado oo dhibaatadiis siyaado waana sida danniga qaalibkaa marka xaalka caynkaasa ah ma inta kale weysada weysaysaa la odhanayaa mawdican u gegebayso oo weyse iyo gegebaysi kulmi mise waxaa la odhanayaa inta kale maydh meeshanna korka ka masax besdeed masaa ku tuko mise waxaa la odhanayaa gegeba uun la kaala culammada markaa qaarkood baa dariiq bay mareen culammada qaar waxay leeyihiin waa in labadii la kulmiyaa culammada qaarkoodna waxay marayaan aqwaasha kale laakiin xubintu markay xubin gegebana tahay xubin weysana tahay ishkaalki waa sii korrayaa waayo weysada waxaad u isticmaali kari weydey waxay ahayd xubintii weysada in nabarku ku yaallo meeshanna weysadu aynay gaadhin dee xubintii gegebada lafteeda hadduu nabarku ku yaallo wejigaabuu kaga yaallaa gegabadiina ma wada gaadhayso xaalkaa naftiisa dararkii waa sii imanayaa oo waa sii kordhaya saas aawadeed culamadu calaa kulli xaal aqwaashay masalada ka leeyihiin saas iyadaaba isu khilaafsan tahay aqwaal kala duwan ay ugu tageen cabdulaahi bnu cumar waxaa ka soo aroortay kana asaxday inuu yidhi ruuxu waa maydhayaa inta xubnaha bannaan meesha dhibaatadu ku sugan tahayna korkuu ka masaxaya besba cabdulaahi bnu cumarna waa ka asaxday walaa yuclamu lahu mukhaalifun min asaxaaba cid saxaabada ka midoo ku khilaaftayna lama oga qowlkaa daliilkiisu waa kaas culammada qaarna waxay leeyihiin waxaa loo intiqaalaya tayammumka xadiiska ibnu cabbaas iyo jaabir bayna u cuskanayaan ninkii nabarku gaadhay ee madaxa ka dakhramay ee dhakadu dalooshantay xadiiska sanadkiisa dacfaa ku jira laakiin laba riwaayoo kala duwan ama laba xadiisoo kala duwan baa ku soo arooro midna ibnu cabbaas eh, laga warinaayo midna jaabir laga warinaayo ashaykhu alalbaani wakhayruhu waxay yidhaahdeen labadaa tariiq waa isqu weynayaan siduu sheikhulalbaaniba ku sheegay tamaamu minna qadarka isquweynaya labada dariiqba ku suganna wuxuu yahay ee labada xadiisba ku jiraa waa tayamumka keliya laakiin inta kale in la maydho oo la masaxo riwaayaadka qaarkood ay sheegayaan taa labada riwaayo iskuma waafaqsana sidaas aawadeedu daciifo weeyo wax quweeyaa ma jiro laakiin qadriga tayamumka sheegaya keliya ayaa qawi noqonaya marka labada tariiq laysu geeyo xadiiskaa marfuuca abay ah u cuskanayaan culammada odhanaysa tayammum keliya loo intiqaalaya loo guuray besba haddaba xubintii markay noqoto xubin weysana xubin tayamumna labadaba ay noqoto ishkaalka waa sii kordhayaa saynu sheegnay oo wuxuu ku sii kordhayaa marka horeba waxa weysada loo weysaysan waayey ee weysada looga weecanayey waa in meeshu cudwi weyse tahay oo weliba maydhis ah in la maydhaa meeshanna ay dhibaata ka imanayso ayna suuragal ahay sidaas aawadeed baa looga weecdoo beddelka loogu weecday dee haddii beddelkii ay ku sugan tahay nafsulxikaaya oo sidaan markaa loo maydhi karin baan loo masixi karinna ila meeshii hadday dahaarantu wax saaran tahay masaxaaddii gaari maysi xaalka caynkaasa waxay noqonaysaa waxaa looga intiqaalay markaysagaa samara kuma jirto waxaad mooddaa markaas inay ku fiican tahay sida ibnu cumar in layska raaco in inta kalena la maydho xubintan markaysagaa kabitaanka ama markaysagaa yaani wax saaran yihiin dahaadhanna in korka laga masaxo calaa kulli xaal waa tarjiix masaa'isha ku saabsan laakiin qaacidadu marka hore waxay tahay sida saxiixa laa yujmacu bayna albadeli waalmubdeli minhu qowlka saxiix waa saas bedelka iyo mubdelu minhuga lama kulmiyo bedelka iyo mubdelu minhuga lama kulmiyo oo nabigu sala allahu alayh wasalam markuu madiine tegey wuxuu ku arkay nimanka ansaarto laba maalmood faraxsan oo ciyaaraya dabeedna wuxuu idhi labadan maalmood maxay yihiin dabeed waxay waa laba maalmood oo wakhtigii jaahiliyada qabla alislaamka ayaan ciyaari jirray oo ciid bay noo ahayd labadan maalmood nebigu wuxuu yidhi sala allahu aleyh wasalam qad abdalakum allaahu bihimaa khayran minhumaa ilaahay labadan wuxuu idinku bedelay laba ka khayr badan ayuu idinku beddelay labadaa u ka khayr ka badanna waa ciidulfitriga ciiduladxaha waa labadaa maalmood ee labada ciidood ah waxaa laga qaadanayaa baa la yidhi siduu shaekhulislaam ibnu taymiya ba ku tilmaamaya kitaabkiisa iqtidaau siraat almustaqiim laa yujmacu bayna albadeli waalmubdeli minhu ka lagu bedeliya ka laga bedelay lama kulminaayo waayo xadiidkaa waxaa laga fahmayey oo laga qaadanayey labadaa maalmood ay ka ciid yeelanayaan inay ka tagaan wejiga looga qaadanayeyna waxay tahay labadii wuxuu nebigu yidhi sala allahu alay wasalam laba ka khayr badan baa ilahay idinku bedela wuxuu daahir xadiidku ku yahoo laga fahmayaa labadan iska daaya labada kale ku kaaftooma calaa kulli xaal tafaasiishay culammadu markaysa marka ka yidhaahdaanna mas'aladaas beddelkiiyo mubdalu minhuga eh, aad yo aad bay marka uga hadlaan laakiin waa ana isku khilaafaan yani markaa sida ay ka yeelayaan laakiin sida saxiixa ahi waa sidaas marka aynu tilmaannay oo inaan marka waxawaye labada la kulminaynin inaan labada la kulminayn waxaa soo gelaya biyo yar buu haystaa oo aan maydhis u gaadhayn mid biyo tamaaman waayeyba ma aha biyo ku filan mid haystana ma aha maydhashaana ku waajibtay alleele biyahaasi jidhka ma wada gaadhayaan laakiin markaa qayb ka mida waa gaadhayaan oo jidhka nus ama saddex meelood marka laga dhigo laba meelood ahaan waa ku maydhi karaa oo waxaa la odhanayaa intan maydhista aad haysato maydh wixii kale kaa go'a gegebayso mise waxaa la odhanayaa mar haddii wax tahaaro kuugu filan aanad haysanin tayammun baa ku saaran ee gegebayso oo waxaad ka dhigantay inaad biyo weyday waayo intani tahaaro gaara maaha ahlucilmiga qaarkood waxay yidhahdeen shaaficiyadu ka mid tahay inta uu haysto ha isticmaalo inta kalee ka go'da ha gegebaysto markii lagu yidhi miyaynay ahayn macnaheedu beddelkiiyo mubdalu minhugii baa la isticmaalaya labadaba la kulminaya waxay dooneen inay ka farqiyaan oo yidhaahdaan maye waxay noqonaysaa min baabi fattaquu llaha ma istatactum ama waxay noqonaysaa idaa amartukum biamrin fa'tuu minhu ma istatactum cumuumaadkaasay soo gelaysa markaan amar idin amro intaa kari kartaan kala kaalaya ruuxanna hadduu awoodi kari waaye maydhistii inuu la wada yimaado qayb inuu la yimaaduu kari karaa cumuumka xadiidku wuxuu keensanayaa intaa uu kari karo in la yidhaha la kaalay wixii kale aanu kari karin ee tacaduray inuu beddel u intiqaalo laakiin in sha allah qowlka asaxahi wuxuu yahay waa inu wax ku filan mar haddaanu haysanin inuu u intiqaalayo beddelka alqaacidatu altaasicatu walcishruun yajibu waxaa waajiba taqyiidu lafdi lafdiga in lagu qaydo oo lagu xidhaa waajiba bimulxaqaati wixii mulxaqa la ahaa ee markaa ee la xidhiidhsanaa in lagu qaydoo lagu xidhaa waa waajib waxaa mulxaqaadkoo min wasfin sifa ahaatay aw shartin ama sharti ahaatay aw istihnaa'in ama soo reebis wax laga soo reebaya ahaatay aw hayriha ama wax kaleba ahaatay mas'alada uu halkan shiikhu kaga warramayaa waxay tahay hadallada dadku ay ku hadlayaan ee ku mucaamilayaan waxaa dhici karta wakhtiyada qaarkood alfaaddiiyo odhaahyada inay raacaan waxyaalo qaydaya ama khasisaya waxyaalaha khasisaya wuxuu noqon karaa istisna wax laga soo reebay wuxuu noqon karaa sifo markaysagaa la raaciyey wuxuu noqon karaa sharti loo dhigay ashyaada noocaasee qaydaysa ama markaa khasisaysa sidaad ka cabbirtaba waa bimacnani waxay noqonaysaa mid lagu camal falayo ashyaadaasina waxay noqonaysaa waxyaalahay culammadu yidhahdaan almukhasisaat almutasila oo waxay culammadu u qaybiyaan mukhasisaadka mukhasisaatun mutasila wa mukhasisaatun munfasila mukhasisaad mutasilo ahoo shaygay khasisayso ku lammaan oo la socota oo la xidhiidhsan iyo mukhasisaad munfasilo ahoo ka go'anoo shaygay khasisayso aan markaa la xidhiidhsanayn ee ka go'anee meel kale lagu sheegay istisnaagiiyo shardigii iyo wasfigii iyo bedelubacdigu waxay markaa yihiin waa mukhasisaat mutasila weeye waa mukhasisaat muttasila wey waxay anfacayaan oo wax khasisayaan shaygay khasisayeen markay ku lammaan yihiin oo la socdaan markaa dadku waxay ku hadlayaan ama ku mucaamilayaan haddii alfaadaha noocaasi hadalkoodii ay ku lammaan tahay ee shardiga ama wasfiga ama istisnaaga ama bedelbacdiga ama khayrkee tilmaamaya ay la socdaan waxay noqonaysaa in loogu camal falayo bixasabi waxaa lagu qayday ama lagu khasisay masalan ninbaa dhowr dumara qaba dabeedna wuxuu yidhi kullukunna tawaaliqu ilaa fulaanata dhammaantiin waa iga furan tihiin heblaaye mooyaane ma wada furmin may ma wada furmin waxaynay u wada furmin istisnaa hadalkii raacay oo ku lamaan oo mid baa laga reebay marka maadaamay mutasilatoo munfasila hadalkaasi aanu munfasil ahayn oo istisnaagaasi aanu munfasil ahayn ee uu la xidhiidhsan hadalkii ku dabanaban yahay cumuumka hore waxay noqonaysaa in laga reebay saas aawadeed talaaqu heblaayada laga soo reebay ku dhici maayo kuwii kala furmaya masalan wuxuu yidhi cabiidii xurun ilaa camran addoommadaydu dhammaantood waa xor ama biddayaashaydu dhammaantood waa xor hebel mooyaane hebel isagu waa ka hadhayaa oo isagu ma xoroobaayo masalan waxbuu iibsanayaa cuquud baa la samaynayaa wixii markuu ka iibsanaayey wuxuu ka reebay wax macruuf oo la garanayo masalan wuxuu yidhi gurigaasaan kaa iibiyey oo wuxuu ka istisnooday oo ka reebay deganaanshaha uu bil deganaanayo iyadu iibka kuma jirto waa ka hadhays inay ka hadhaysana waxaa keensanayaa waa kan sulbulcaqdiga lagaga reebay oo ay ku lamaan tahay reebis intaa laga reebay oo laga istisnoonayo faras buu ka iibiyey masalan oo wuxuu yidhi faraskaasaan kaa iibiyey intaasaan kaa siiyey waxaanan kaaga iibiyey bisharti inaan meel heblaaye ku gaadho oo kaga soo noqdo wakhti kooban oo saddex maalmood gudahooda caqadku waa asaxayaa waa dhacayaa oo saasuu ku sugnaanayaa intaa laga soo reebayna waa ka reeban tahay waxaa la ictibaarinayaa reebista laga soo reebay taasaa la ictibaarinaya marka hadallada ilaahay iyo hadallada rasuulka sala allahu alayh wasalam sida quyuudaadka khasisaya loo ictibaarinayo ayaa hadallada dadkana quyuudaadka khasisaya ama qaydaaya loo ictibaarinaya siduu sheikhuba sheegay oo sheikhu wuxuu yidhi markuu qaacidadan sheegay wa hada mutaridun fii kalaami illaahi wa kalaami rasuulihi wa kalaami jamiici nnaatiqiin u fiirsa arrinkaasi waa arrin mutarida ah, oo waa qaacido sii daysan waxay mutarid ku tahay hadaloo dhan hadday hadalka ilaahay tahay hadday hadalka rasuulka tahay sala allahu alayh wasalam haddii dadka kale hadlaaya hadalkooda ay tahay rasuulka ahayn hadday culamo tahay iyo hadday cawaam tahayba oo taqyiidaadka ku lammaan waa mid la ictibaarinayo culammaduna isla oggol yihiin khilaafna aanu ku jirin waxaa ku lamaanee lagu qaydayna waxay ka dhigan tahay hadalka itlaaqiisa marka horeba waxbay ka reebaysaa itlaaq ahaanta loo qaadan maayo bale hadallada markaa dadku ay ku hadlayaan waxaa dhici karta hadallada qaarkood taqyiidka la socda haddaan la ictibaarin inay kufri iyo gaalnimo noqoto taqyiidka marka la ictibaariyo la socdee ku lamaanna kufrigii waa ka baaqanaysaa waxay noqonaysaaba tawxiid wuxuu idhi laa acbudu ila allaaha ila allaha maxay taha waa istisnaa sooma waxaa lagu ijmaacsan yahay oo diintana daruuro loogu yaqaanaa cidna ayna inkiri karin taqyiidkaa hadalka ku lamaan inaan la odhanayn lama ictibaarinaayo ee ruuxani wuxuu yidhi cidba caabudi maayo caaqil odhanaya ma jiro yacni waxa weeye ruux muslimo caaqili ma odhanaayo taqyiidkaa ictibaarin maayo laa ilaaha ila allaahu waa min baab alistisnaa lugatulcarabna waxaa lagu yaqaanaa istisnaayada in la ictibaarino waxaa la mida shardiyada waxaa la mida wasfiyada ayaa la mida nahaa can isunya ilaa an tuclama waa innagii hore u soo marray istisnaagu nebigu reebay mooyaane waxa la soo reebaya inay tahay wax la garanaayo hadday tahay wax la garanaayo xaalka caynkaasa waa bannaanta wuxuu yidhi sheikhu fakamaa anana nastafiidu min kalaami illahi wa kalaami rasuuli wa nactabiru ma fiihima min alquyuudi almukhasisati liiطlaaqaati alkalaami fakadalika nactabiru dalika fi kalaami innaasi wanaxkumu calayhim bima nataquu bihi min iطlaaqin wacumuumin wa min quyuudin wa takhsiisaatin wydhulu taxta hada alasl min alaxkaami ma la yucaddu wala yuxsa min alfaadi mutacaaqidiin ama min alfaadi mutacaaqidayn maana la jamcin karaa min alfaadi mutacaaqidiin wa min shuruui waqfi والوصايا ومن التقييدات الواقعة في العتق والطلاق وشروط الطلاق والأيمان داخلة في هذا الأصل يعني وحو شيخ تلماميا أبواب بدنو كالدواني إن باب كان سوقريس لكن موضعا وحو كهض ليا تقييدات في هذا كل مانا مسألة كالي أي علماء كهضلان وأنو شيخ موضعا إساقو كهض لما جرته ولكن قاعدة ضمبئ waxaan filayaa inay qaacidada toddobiyo kontonaad tahay ee uu wax kaga ishaaray waxay ku saabsan tahay hadalkii taqyiid lafdi ah oo ku lammaan markaa lama socdo ha yeeshee ruuxani markuu odhanayey hadalkan muqayad buu uga jeeday oo qasadkiisu wuxuu ahaa taqyiid in muraadkiisu yahay ta noocaasoo kale ana sheikhu halkaa waa kaga hadlayaa waxaannu tilmaamayaa in waxa weeye dadka muraadkooda loo eegaayo waxay ku hadlayeen waa mas'ala oo sheikhu mawdica kaga hadlaa wakhtiyo aynu kale ka hadalnay masalada noocaas ah ahlucilmiga aqwaashoodana aynu soo naqlinay culammadu aqwaashay ka yidhaahdeenna waxay tahay taqyiidaadka noocaasee hadalka qaydaya wakhtiyada aynay ku lamaanayn waxaa loo kala qaadayaa hadalkani ma daahir ku ahaa macno faasida mise mujmalun faqad ahaa hadduu daahir ku yahay macno faasida una sidaa u itlaaqo yu'aakhadu bidaahiri maa qaal wuxuu yidhi daahirkeedaa loo qabanayaa waana taa cumar bnu khataab radia allaahu canhu wa ardaah uu yidhi ina naasan kaanuu yu'aakhaduuna calaa cahdi rasuli illahi sala allahu alay waslam bilwaxyi wa ina alwaxya qad inqatac wa inamaa nu'aakhidukum alaana bima dahara lana min acmaalikum faman adhara lana khayran aminaahu wa qarabnaah wman adhara lana gayra dalika lam na'manhu walam nuqaribhu wain qaala ina sariiratahu xasanah rawahu lbukhaari fi saxiixi min xadiisi cumar bn alkhaaabi mawquufan calayh taas iyadu ishkaal ma leh culammaduna ijmaaciyay ku soo naqliyeen masalada labaad waxay ku saabsan tahay waxa uu ruuxu ku hadlay hadday tahay shay mujmala oo macno faasida ayna daahir ku ahayn waa mas'ala ukhraa waa ka duwantahay masalada hore lafdiga mujmalka ee macnaha faasidka aan daahirka ku ahayn isagaa ruuxa la istifsaalaya wuxuu uga jeeday wixii muraad u ahaa ama uu ku fasirayo ku caddeeyey munfasilbaha ka ahaado bayaanka uu ku caddaynaya mujmalkaasi taasaa la qaadanaya la ictibaarinaya ahlu cilmiguna masaladaa waa sheegeen fataawooyin badan oo culammadu ay ka yidhaahdeen oo mucaasiriin iyo khayrkoodba leh na waa soo naqlinay hadday tahay shaykhulislaam ibnu taymiya hadalladiisa qaarkood oo uu ka yidhi iyo hadday tahay culammada kale ka dembaysay hadalla ay ka cabbireen bale markaa saxaabada rasuulka sala allahu alayh wasalam waxaa ka sugan inay yidhaahdeen ruuxa waxa uu ku hadlo markuu aqbali karo macno faasida iyo macno saxa ah macnaha baa loogu xambaarayaa xusnan bidanni oo cumar bnukhadaab nafsuhu waxaa ka asaxay inuu yidhi laa tadunna bikalimatin kharajat min akhiika suu'an wa anta tajidu laha fi lkhayri maxmalan aharka caynkaas ah waa ahar saxiixa cumar bnu bnukhadaabna waa ka asaxay bayhaqi shucabku ku soo wariyey muxaamili waa soo wariyey culamo kalena waa soo warisey baaxisiinta qaarkoodna waxay caddeeyeen sanadkiisu inuu saxiix yahay culammaduna qabuul bay kula kulantay waxaa qariiba sheikh mucaasira ayaa waxa uu yidhi asarkani ma sugna muu baadhin waayo ibnu kasiir markuu soo naqlinayey buu yidhi uma sheegin sanad saas aawadeed marka waxaba mid sugan ma aha eh, laakiin asarka cumar ka sugani waa kaa bukhaari soo weriyey waxaa la odhanayaa man calima xujatun calaa man lam yaclam haddaanu sheikh fulaan sanadka arag uuna sidaa u qaatay inaan u sugnayn hayrkiibaa arkay idaa lam tara alhilaala fasallim liunaasin ra'awhu bilabsaari daad arki weydo adigu bisha ha odhanin bisha haddaana anigu arag cidiba ma arag ee dadka arkay u nabadgeli hadday ku yidhahaan annagaa aragnay cuduulna ay yihiin dee warkooda ha caaridin amba waa eego shalay oo dhan baan eegaayo ma arag ha odhan waxaa dhici karta inay kaa indha fiiqan yihiin ama indhahaaga dee laga qariyey marka almuhim qaacidadu waxay tahay man calima xujatun calaa man lam yaclam sida baaxisiinta qaarkood caddeeyeen sanad saxiixa ayaa marka asarka noocaasi ku suganyay labada asarna iskama hor imanayaan mid wuxuu ku saabsan yahay mujmalka midna wuxuu ku saabsan yahay daahirka waxaa ghariiba dadka qaarkood in mujmalkiiyo daahirka iskaga qaldamo oo ay yidhaahdaan marka mujmalka la soo qaado yacnii sida daahirkao kale ula mucaamilaan oo yidhaahdaan maye waxaa la soo naqliyey oo ay culammadu sheegeen laa yu'awwal ilaa fii kalaami illahi wa kalaami rasuulih lama awilo hadalka ilaah iyo hadalka rasuulka mooyaane hadal kale oo dee marka hore mujmalka waxa ku saabsani baabu ta'wiil miyuu yahay mise ta'wiilku baabu dawaahir buu ku saabsan yahay ta'wiilku wuxuu ku saabsan yahay hadal daahirkiisa laga leexinayo oo macno marjuux ah oo aan daahirkii ahayn musaawina la ahayn loo weecinaayo taasaa ta'wiil la yidhahda kutubul usuul oo dhan dhammaanu noqon wax odhanaaya mujmal ayaa baabu ta'wiil aad ah soo heli maysid ta'wiilku wuxuu ku saabsan yahay dawaahirta culamadu dhammaan si ay ku tacriifinayaan waa saas oo markay ta'wiil eh, tacriifinayaan maxay ku tacriifiyaan almacna alistilaaxi waxaa lagu tacriifiyaa sarfu allafdi can alixtimaali alraajixi ila alixtimaali almarjuuxi lidaliilin waa in lafdigii laga leexiyo oo laga weeciyo ixtimaalka raajixa ee miisaanka badan waa daahirkii oo loo weeciyo ka marjuuxa ee laga miisaanka badan yahay qariina ama daliil daraaddiina looga weeciyo markaasaa ta'wiil la yidhahdaa kutub ulusuul dhammaan saasay qoraysa culamaa ulusuul siday qorayaan saas weeye kulluhum ajmacuuna aktacuuna absacuun marka idan masalada ku saabsan baabu ta'wiilku waxay ku saabsan tahay dawaahirta waa hadal daahirkiisii laga sarfinayo macnaha marjuuxaanoo loo sarfinayo kaas waa innaga sheegnay inaan la sarfinaynin ruuxa iddicoonaya waxaan hadalka ku lamaanayn oo aan ku qaydnayn oo aan la soconnin yidhaahda saa iyo saasaan markaa uga jeedaa oo ku fasira tafsiirkiisaas la aqbali maayo bale hadduu wuxuu ku hadlay daahir ku tahay kufri kufraa lagu xukumaya hadday bidca daahir ku tahayna bidca lagu xukumaya waxaa dhici karta wakhtiyada qaarkood inuu yidhaahdo ciisa ilaah dabeedna marka lagu qabsado o laydhaha war kufri aad ku hadashay waa maxay uu yidhahdo ugama jeedina waxaan u jeeday cabdulilaahi min baabi xadfi lmudaaf taa lama aqbalaayo kufriga uu ku hadlaana lagu xukumaya maana siday culammadu qaatibatan sheegeen majaalis badan baynu taa kaga hadlalay bale kutubta usuushe marka waxa weeye duuban ee qaarkood dhowr iyo toban sano horteed layga duubay ayay ku sugan tahay dawaahirta uu ruuxu ku hadlaa hadday tahay markaa daahir fi lmacaani alfaasida iddicaaga uu sheeganayo macno kale inuu uga jeeday inaan la aqbalayn ee kufriga loogu xukmayo u noqo maraaqiga maraaqi sucuudka iyo kutubta kale usuulka ee markaa sajilan markaad soo gaadho baabka markaysagaa baabka ta'wiilka mawduuca markaysaga waxaa laga hadlay waa saas ee ku sajilan marka almuhim labada mas'alo saasay culammadu u kala farqiyaan marka hadda mas'alada laakiin shiikhu halkan kaga hadlaya waxay ku saabsan tahay waa hadalka wixii ku lamaanaa oo wasfi ah ama sharti ah ama istisnaa ah iyo wixii la mid ah laakiin mas'aladan kale waxay nowcan maa khusaysaa qaacidada toddobiyo kontonaad insha sha hadday inoo suuro gasho inaynu gaadhno laakiin min baabi alistitraat baan marka hadda u ishaaray mas'alada noocaas ah nuquulaadka iyo culammadu waxay ka yidhaahdeenna mawaadic kale ayaynu ku soo noqnay alqaacidatu alhalaathuun qaacidada soddonaad alshurakaa'u fi alamlaaki walxuquuqi walmanaafici yalzamu almumtanica minhu bima yacuudu cala almushtariki min alumuuri daruuriya tani waa qaacidadii soddonaad alshurakaa'u kuwa wax wadaagaa fi lamlaaki mulkiyada wadaaga oo waxbay wada leeyihiin waalxuquuqi xuquuqay wadaagaan waalmanaafici waxtarray wadaagaan yalzamu waxaa waajibaya almumtanica minhum ka markaa diida iyaga ka mida waxaa ku waajibaya bimaa yacuudu cala almushtariki waxaa ku soo noqonaya ka wadaaga oo min alumuuri daruuriyati umuurta daruurada loo nisbeeyey ka mida ayaa ku waajibaya kii diiday wax nafcigeed iyo waxtarkeedu ciddan wadaagaysa u soo noqonaya kii diida waa ku waajib inuu markaas sameeyo oo fuliyo oo la yimaado waxa manaaficda oo min alumuuri daruuriyati umuuraha daruurada loo nisbeeye ka mid ahaatay waalmasaarifi yacni kharashyada lagu bixinaya ahaatay waaltacmiiraati camiraadda la camiraye la samaynayo ama la dhisaya ahaatay waghayrihaa iyo wax kaleba ahaatay wa yashtarikuuna waa wadaagayaan kuwaa wax wadaagaa fii ziyaadatiha wa nuqsaaniha ashyaadaa ziyaadadooda iyo nuqsaantooda mid walba waa wadaagayaan bixasabi amlaakihim waxayna u wadaagayaan siday mulkigoodu kolba qadarku ahaa siday wax u kala mulkiyayeen oo nisbada mulkigoodu ay kala ahayd baa wadaaggooduna kala noqonaya wa maca aljahli bimiqdaari maa kullin minhum garasho waaga la garan waayey la jirkeeda bimiqdaari maa kii qadarkiisa likullin minhum mid kastoo yaga ka mida u sugnaaday qadarka u sugnaaday in laga jaahil noqdo la jirkeedana yatasaawowna way sinmayaan yatasaawowna way sinmayaan yatasaawuuna odhan maysid allaxani ha ku dhicin waayo ficilku waa tasaawaa yatasaawaa maadaamuu tasaawaa yatasaawaa yahay markaad waawuljamaaco geliso waxay noqonaysaa yatasaawawna bay noqonaysaa waayo fatxadii sidii baa loo baaqi yeelaya waawu damiiri in bificlin tattasil muctallin laamin fiihi tafsiilun qubil fain yakun maa qablaha futixa aw dumma fabqihi kama qad wadaxa wadmumhu xatman in yakun daa kasri ka qowlin araduu bikulli yusri sujaaci waa ka ku sheegay qaacidada caynkaasa markaa daabitka loo raacayo saddexdaa bayd waa ka ku naadmiyo ku tilmaamay oo waxa ka horreeyey xarfu cillaha hadduu ficilku muctallulaakhir yahay intaanu waawgu waawu damiirka lala xidhiidhin ka hor hadduu ahaa wax kor dhigan ama wax godanna sideedaa loo daynayaa waxa ka horreeyey hadduu ahaa wax hoos dhiganna waa la godayaa oo munaasabada waawgaa loo godayaa daraaddeed saas aawadeed waxa laxni ah dalabada qaarkood afkooda sida ku caanbaxday oo ay yidhaahdaan xadiiska markay sheegayaan tahaaduu taxaabuu waa laxni tahaaduu lama yidhaahdo waa tahaadow taxaabbuu laxni shaa'ica weeye in tahaaduu la yidhaahdaa waayo ficilku wuxuu ahaa tahaadaa yatahaada tahaadaa waxbay isu hadiyeeyeen yatahaada marka wuxuu noqonayaa amarkiisu wuxuu noqonayaa tahaadow buu noqonayaa waabu damiirka marka la raacayo sida waa allahba uu yidhi qul tacaalow tacaaluu wax akhriya ma jiran abadan oo ficilku de wuxuu ahaa tacaala yatacaala sooma ayuu asaalatan markaysaga noqonay yacni tacaala marka waxaa weeye tacaalow wey marka almuhim yatasaawawna loodhanay yatasaawuuna loodhan maayo qaacidadan soddonaad sheikhu waxau kaga hadlayaa raximana allah wa iyaahu ciddii wax wadaaga waxa ay wadaagaan way wada ilaashanayaan wixii cimaaro ay u baahan yihiin iyo dhisitaan way wada dhisanayaan wixii masaarif ay u baahan yihiin waxaasina way wada siinayaan oo kharashkana waa ku wada bixinayaan masalan guri bay wada leeyihiin guriga manfacadiisina waa wada leeyihin naqsiga wixii ku yimaadaana waa ka dhexeeyaa wixii laga qabanayaana dhex bay u tahay oo wadaagaan mid walba qadarka mulkigiisu yahay sida nafcigiisu u noqonaya mid walba qadarka mulkigiisu yahay kharashka uu gelinaya wixii laga qabanayaana u noqonaya oo guri baa markaysagaa laba nin baa wada leh ninna wuxuu leeyahay sulus ninna sulusayn saddex meelood marka laga dhigo laba meelood ahaan nin baa leh daloolka kale ee saddexaadna nin kalaa leh haddii wax laga qabanayo ama la dhisaayo ama naqsi ku yimi yacni laga kabayo oo la hagaajinayo waxay noqonaysaa qadarkii mulkiyadooday u qaybsanayaan wixii laga qabanayo oo sulus iyo sulusayn bay kharashkay gelinayaanna kala noqonayaan manfacadana saasi la eg bay u noqonaysa hadday gurigii kireeyaan kirada sidii bay u kala jabsanayaan ay u kala lahaayeen sulus iyo sulusayn masalan faras baa ka dhexeeyo laba nin wada leeyihiin waraabintiisa iyo wuxuu u baahan yahay waa ka dhaxaynaysaa sida manfacadooda uga dhaxaynayso sidii bay u wadaagayaan ziyaado iyo nuqsaan wixii ku yimaadana waa wadaagayaan qadarka mulkigoodana ziyaado iyo nuqsaantuba ku imanaysa haddaba ciddii wadaagaysay oo shaygaa u wada lahayd hadday cidii diiddo tii aanu waxba ka qaban maayo oo uu ku sameeyo diidma uu diido xaalka caynkaasa waa lagu khasbayaa sharcan maadaama ay wada leeyihiin inuu markaa nasiibkiisa ka qabto waa lagu dirqiya waayo qaacidadu waxay tahay laa darara walaa diraar siduu nebiguba sheegay sala allahu alay wasalam oo ruuxu inuu cid dhibaa dee uma bannaana hadduu yidhahda anigu waxba ka qaban maayona waxay noqonaysaa min qabiili darar cala alghayr cid kale inuu dhibaayo shiikhuu wuxuu yidhi faida اxtaajat iddaaru ilaa tacmiirin wamtanaca axadu الshurakaa'i ujbira cala atacmiir wain kaana low kaana waxdahu lam yujbar hadduu guriga keligii lahaan lahaa ow hagaajin u baahdo laguma khasbeen guriga ilaaba ila hagaaji laakiin hadday cidila leedahay war nasiibkii hagaajintaadii iyo qaybtaadii keen ta noocaas waa lagu khasbaya labadu waa kala duwanta ceel bay cidi wada leedahay ceelkii baa shaqo u baahday iyo hagaajin ama berkad bay cidi wada leedahay berkaddii baa u baahatay samayn waaba jajabtay way dildillaacday in la sameeyay u baahatay shurakadii wadaagaysay waa lagu dirqinaya inay wada hagaajistaan laakiin idaa tacallaqa bihi xaqu lghayri wajabat almucaawanatu almudaru ilayha xaqulghayr hadduu ku tacalluqo ruuxa xoolihiisii oo cid bay wada leeyihiin cidda ay wada leeyihiin waa xaqulghayr waxaas waxa waajiba in la ysu kaalmeeyo kaalmadaa loo baahday ee dantu keensatay kamaa yajibu calayhim an yunfiquu cala almamaaliiki almushtarakati min aadamiyiina aw bahaa'ima siday ugu waajib tahay malaa yatafiqu buu qoray oo khatar matbaci ah inay masruufaan waxay wada leeyihiin waxay wada leeyihiin ha ahaato duunyo nool ama ha ahaato addoomma ha ahaato mid walba waxaa la odhanayaa qaybtii ku qabanaysay keen waxaanan wada leennahay waa kharashkii ku baxayey wakadalika low ixtaajat ilbi'ru aw innahru aw ilardu ilaa tacmiirin camaruuha jamiican calaa qadri amlaakihim walaa farqa bayna alamlaaki alxurati waalawqaafi masale kaloo haddaba sheikhu galo ku saabsan wa kadalika yalzamu kulla waaxidin min aljiiraani mubaanaatu maa baynahuma min aljuduraani alatii yaxtaajuha kullun minhum lisutratin aw binaa'in calayh guryihii isku qabsanaa waxaa waajiba inay isla dhisaan gidaarkii ka dhexeeyey ay u baahnaayeen oo gidaarkii mushtaragga ahaa ee u dhexeeyey hadduu noqdo miduu dundumay waxaa la odhanayaa aan wada samayno saas yadaa baa la odhanaya wuxuu kaloo shiikhu geliyey haddii asturaad ay ugu baahdaanna waa saasi leeg laeg asturaaddu waxay ka iman kartaa masalan oo kale si aan markaa labada qolo ee isku xigaa ayna isu arag oo markaa waxa weeye dumarka ajnebiga ahe reerka deriskaa ka ajnebiga ah iyo dumarka kale ee deriskaa xagga kale jooga si aan qolana loo daalacan gidaar aynu isku kala qarinayno aan samaysanno ta noocaas lafteeda waxaa la odhanayaa wada dhistaa la odhanaya marka ciddii sinnayd ee sutradaa u sinnayd waxaa la odhanayaa wada samaysta laakiin waxay culammadu yidhaahdaan hadday noqdaan ciddan markaa isku xigtaa inay kala sarrayso oo qolona fooq bay deggan tahay qolona xagga hoosey deggan tahay oo ku xigta kuwa xagga hoose degani kuwa sare inay arkaan uma suuragal aha laakiin waxaa u suuragala ah kuwa xagga sare degan iyo xagga hoose cidda degan inay dad doonaan arkaan gidaarka qoladaa la yskaga qarinaayo culammadu waxay dhahen waxay ku laazimaysaa ka xagga sare degan ayaa la odhanayaa dararku xaggaagu ka imanaya uma siinin cawrada dumarka iyaga in la daalacdaa waxay ka iman kartaa oo ka dhici kartaa xagga caqli ahaan xaggaaga way wad naga sarraysaa saas aawadeed gidaar naga kaa qariya si aan darar nooga kaa iman dararkaaga lagu daafacayo waa inaad samaysaa oo xaggayga iska xigisiisaa taas lama wada dhisanaya isagaa la odhanayaa dhis ninkaa xagga sare u baxay isagaa la odhanayaa dhibtaada si aad dadka uga ceshato gidaarkaa kaa xijaabaya ee kaa qarinaya ciddaa ka hoosaysa waa inaad adigu dhistaa sheikhu masaa'il badan oo kale ayuu soo arooriyey masaa'il ku soo arooriyey waxaa ka mid a ah masaa'il ku saabsan awqaafta iyo wasiyooyinka waxaanu tilmaamayaa xoolihii la wadaagayay markay siyaadaan oo daatadooda u siyaadaan ama sifadooda siyaaddo amaba namaaga la xidhiidhsan iyo ka ka go'anba ay siyaadaan siyaadada iyo naqsigeeda mid walba waa wadaagayaan masale xoolahay lahaayeen ee ay wada lahaayeen baa tarmay tarantaasi waa ka dhaxaysa sifadoodaa siyaadoo waa qaaligaroobeen waa ka dhaxaysaa tarantoodaa siyaadday marka siyaadada munfasiladu waa wax kasta oo marka xoolahan ama neefkan ka markaa infisaali kara ama ka go'i kara ha ahaado wux ka farcamay sida marka waxaa weeye inuu tarmo ama ha ahaado caanihiisa iyo waxa la midka ah ama ha ahaado dhogortiisa iyo ashyaada la midka amaa ziyaadada mutasilada ah waxaa loo jeedaa waa sida markaa inuu neefka shishlaado oo u naaxo waayo waa ziyaado neefka laftiisa ku sugan aan infisaalayna ziyaadada mutasiladu waa ka simani waa sidaa shishlaanta uu shishlaado oo uu neefka naaxo ayaa ziyaado mutasila ah noqonaysa marka calaa kulli xaal faa'iidada iyo marka khasaaraha wixii ku yimaadda waa wadaagaya weelalka iyo hantida maguuraanka ah dhammaan iyaduna waa noocaas oo kale sharikaadku kuwa wax wadaagaa iyaguna waxay noqonayaan sharikatulabdaanka hadday cidi daawo yeelato daawadu waa maxay waa sharikatulabdaan waxay culammadu ka cabbiraan laba nin baa waxay odhanayaan daawo waynu leennahayoo labadeenna mid waliba naftiisu u tacab tegayaa wuxuu mid waliba soo helaa waa inaga dhaxaysaa soomaaliduna waa ku mucaamilaano waxay yidhahdeen hebel iyo hebel daaway lahaayeen laba ninoo walaala ama wax lamid a waxaana dhacda in laysku qabsado marka dambe oo la yidhahdo waxa weye wakhtigaa daawaanu lahayn marka hantiduu soo shaqeeyo waa nusaw nus aniguna intan baan helay ama wax fiican ma helin isaguna waxaasu helay marka hore labdaan ma ansaxaysaa mise ma ansaxayso waa miday fuqahadu isku khilaafsan yihiin alshaaficiya waxay leeyihin sharikatu sharikatulabdaan ma bannaana culamaau shaaficiya waxay leeyihin sharikatu labdaan daawada waxaa la yidhaahdaa mid bannaan ma aha mid waliba wuxuu soo shaqaystuu leeyahay sharcanka kale kuma laha waxa uu la soo shaqaystay waxba lama laha heshiiska sidaa lagu heshiiyeynaa waa ka kac oo wax ka soo qaad ma leh culamaau shaaficiya iyagu halkaasay ka saareen laakiin bacdu ahlicilmi oo xanaabiladu ka mid tahay waxay leeyihiin sharikatulabdaan waa ansaxaysaa xadiis baynay u cuskadeen almuhim ra'yigii buu sheekhu ugu soconayaa inay bannaan tahay marka wuxuu leeyahay sharikatulabdaanka wuxuu noqonayaa haddaynay tafaadul iyo dheeraad inay ku kala leeyihiin ayna shardisan inay markaa noqoto miday u siman yihiin nusaw nus ay noqoto halkaa inoogu joogo wallaahu aclam